waa almunfaq wixii la bixinayey waxaana loo jeedaa wixii qof ku waajibayey qof kalena ugu waajibayay ee ahaa wax uu qofkaasi ku noolaado maciishadii qofka qof kale ugu waajibtay ayaa nafaqa la yidhaahdaa halkan markaa nafaqada lagaga hadlayo ee qofkana ku waajibtaa waa saddex qaybood qayboodunoo saddex sababood bay leedahay nafaqadii zawjada oo guurku uu sabab u yahay iyo nafaqadii qaraabada oo nasabka iyo dee qaraabanimadaasi ay sabab u tahay iyo nafaqadii mamaaliigta wixii la milkiyo sida addoomihii iyo xoolihii noolaa iyo wixii la midka ahaa oo iyadana milkigu uu sababu yahay marka saddexdaas sababood ayay nafaqadu yeelanaysaa alnikaax walqaraaba walmilk waxa uu yihi baabu nafaqati zawjaat wuxuu ku bilaabay nafaqadii dumarka ama zawjaadka dumarka la qabo ee xaasaska ah nafaqadii u waajibaysay iyaga ayuu markaa ku bilaabay maxaa yeelay waa nafaqada ugu culus marka laga eego in ay tahay nafaqo ama biil aan in la saamaxa mooyaane si kale ku dhici karin aqdi ku waajibtay kuwa kale caqdi kumay waajibin tan aqdi baa keenay waxa kale laakiin waa waxtar weeyaan tani laakiin waxtar maaha waa shay aqdi uu waajibiyey sidaa daraaddeed haddii la bixin waayo dayn bay isu bedelaysaa kuwa kale laakiin sidaa ma noqdaan wuxuu markaa yihi musanifku raximah اllahu tacaala yajibu calى الrajuli nafaqatu zawjatih ninka waxaa waajib ku ah cala zawjina nusakda qaar baa ah zawjadiisa ama xaaskiisa inuu nafaqeeyo oo uu biiliyo marka halkan nafaqo marka la leeyahay mararka qaarkood waxaa loola jeedaa un wixii biil ahaan loo qaadanayay mararka qaarna waxaa loo jeedaa waxallo wixii qofka u waajibaya sida deganaanshihii dharkiiyo hugii iyo biilkii kalaba markaa marka imika baabu nafaqati zawjaad laleeyahay nafaqadaasi maca kiswadii baa ku jirta oo waxaa ku jira suknihii waxaasoo dhan way shamlisanaysaa mararka qaarna nafaqada waa magaceeda gaarkaabaa ah looga hadlaayo waa biilka oo kiswadiina waa ka gaar suknihii ama deganaanshihiina waa ka gaar iminka markanuu yihi yajibu cala arajuli nafaqatu zawjatihi waxa weeyaan waa macnihii guud liqowlihi tacaala wacala almawluudi lahu risquhuna wa kiswatuhuna bilmacruuf walilxadiid asaxiix lahuna calaykum risquhuna wa kiswatuhuna bilmacruuf wuxuu yihi fain kaana muusiran hadduu mid markaa ladan yahay lazimahu muddaani waxaa ku waajib ah laba koombo yacni kiilo iyo waxya ma kiilo oo min alxabbi badarka ah ama firida almuqtaati fi lbaled ee dhulkaa la joogo looga isticmaalo raashin ahaan shaaficiyadu waxay markaa saad arkayso ay qabaan nafaqatu zawja muqadara way qadaran tahay taqdiirkaas oo curfigii isaga laftiisu ku dhisan wacaashiruuhuna bilmacruuf markaa imaam shaafici raximah llahu tacaala taqdiir ayuu markaa arkay taqdiirkaasoo la odhan karo curfigana waa uu ka qaatay sidoo kale wuxuu ka qiyaas qaatay sharciga icaamkii waajibay laba heer buu udhaxeeya mud iyo muddaan labadaasuu udhaxeeya icaamka sharciga ku waajibayo kafaaradii fidyada fidyatladaa faman kaana minkum mariida aw bihi ada min ra'sihi fafidya min iyaami aw sadaqa sadaqadani waa ti ahayd lix miskiin in saddex saac la siiyo midkiiba nisfu saac uu yeesho marka waa laba mud halka waxaa ugu yara icaam iyo waajibina waa mud marka halkaasna iyadana waa uu maaragtay madhabku milicsanayaao deetana markaa nafaqadii zawjaadka qofkii markaa ficil waa kan ilahay subxana wataala liyunfiq duu sacati min sacati wman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu llah markaa meeshii hoosena waa uu qadaray halkii sarena waa uu qadaray halkii sare marka waxay noqotay muddayn laba mud wixii uga badiyo waa khayr laakiin maalin kasta intaasay yeelanaysa wain kaana mucsiran hadii uu mucsir yoon waxba lazima yani sabool yahay lazimahu muddun mudbaa de ku waajibay ila waa wax ku waajibay oo dayn ah oo laga rabo markaa waxba ma haya kaga dhici mayso waxa qof markaa ku noolaan kara ee ugu yarna waa mud buu sheekhu yani maaratay dacam noqon kara markaa mudkii lagama hoos mari karo wain kaana mutawasitan hadduu meel dhexe yahay lazimahu mudun wa nisfu dee labadaa dhexdooda iyaa waajibiyo mud iyo badh ayuu noqonayaa saasaa markaa liyunfiq duu sacati min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu llah uu noqonaya curfigiina waxaa looga noqonayaa dee kolba halkaa raashinka laga isticmaalaa nooca uu yahay marka xabbi baa waajibaya firidii oo dhamaystiran oo sideediiya dabcan waxaa kale oo u raacaya wixii munat اطaxni wاlcajni wاlkhabs kharashkii gelayey shiididda iyo cajiinka ama qooshkii iyo dubidda waxyaalaha qarashkii gelayeyna isagaa laga rabaa firidio sideediiya inuu keenana waa la rabaa daqiiq keeni maayoba markaa madhabku leeyahay wuxuu keenayaa isagu firidoo dhammaystiran iyo qarashkii lagu shiidi lahaa ama ha shiidata markaa ama qarashkii si kaleba ha u isticmaasho wuxuu yihi fain radiyat hadday ogolaato iyadu oo isagiina uu la garta weey biakhdi alciwadi in aanay raashinkii qaadana ay lacag qaadato ama ay bedel kale ka qaadato jaaza wuu banaanaan calaa daahiri اlmadhabi madhabka daahirkiisu siduu yahay wa qiila laa yajuuz waa khilaafkii daynta geli jiray maa fi dima oo mucaawado nooc mucaawado ah waxa weyaan ku waajibay ilan halkan nooc mucaawada oo caqdigii baa waajibiyey marka waa nooc mucaawado ah baa ku jirta marka maa wajaba fi dimati bimucaawada waa kii salam iyo hayru salam kala lahaa salamka maynaan ogolayn in bedel laga qaato amankii iyo iyo maaragtay amankiina waxaa ku jiray khilaaf baa ku jiray muctamadkuna uu ahaa inay banaan tahay marka khilaafka halkan lasoo saaraya yani aahirulmadhabku ama sidii naska lagu arkay waa inay banaan tahay laakiin khilaafkii halkaa ka jiray iyaa halkana loo soo rarayaayo aahirulmadhabka khilaafkiisu halkaasu kasoo baxaya laakiin madhabku waa inay banaan tahay sidii bedelmutlafaadka iyo qardiga iyo wixii lamidka ahaa waxaa laska ilaalinayaa ribadii oo de wixii u waajibay uu raashin noqdo isla noociisiyo ka badan mucaawadadii de waa inaanay gelin si aanu u noqonin ribo aanu u noqonin waxaa kale oo iyadana la iska eh, lagu baraarugsanaanayaa waxaan bedelka laga qaadanaya waa inuu yahay nafaqadii waajibtay laakiin nafaqo aan weli la gaadhin dee maya ilan dayn ma aha daynta bedelka laga qaadanayaana waa dayntii waajibtay markaa maalin walba wixii waajibay inay markaa lacag ahaan u qaadato way banaanaanaysa wuxuu yihi wayajib اludmu bqadri maa yuxtaaju ilayhi min udmi اlbalad wayajibu wuu waajibayaa aludmu idaankii baa waajibaya udmi iyo idaam labadaba waa la yidhaahdaa ama haddaad aladam tiraahdo oo aada hamsaha iyo daalka fatxiso haraggii buu noqonayaa marka udmi iyo idaam waxa weeyaan waa idaankiinaguna waxaynu odhanaynay suugadiiy wixii lamidkaha ah iyo khudaartii dee raashinka lagu hagaajinaya milixdii waxaasoo dhan idaamkiibay gelayaane biqadri maa yuxtaaju ilayhi qadarka de loo baahan yahay maalin walba ee raashinkani uu u baahan yahay min udmi lbaled ee ah markaa wadanka markaa la joogo idaamka laga isticmaalo ee caadadu ay tahay ayaa markaa la rabaayo sidii markaa waafaqsanayd curfiga ah caashiruhuna bilmacruuf wa min allaxmi iyo sidoo kale maa yuxtaaju ilayhi wayajibu maaratay maa yuxtaaju ilayhi min allaxm hilibkii calaa xasabi caadat اlbeled sida kolba waddanku yahay haddii toddobaadkii maalin hilibka la isticmaalo iyo hadii yani kiida markaa maraqa iyo xas iyo haddii markaa laba maalmood la isticmaalo sidoo kale dhanaaniska iyo waxyaalihii raay kale iyaguna maaratay raashinkan lagu diray lagu idaamayey waxyaalahaas sidii caadadu ay tahay qofkan oo kale xaaladiisa marka la eego inuu dee ladan yahay iyo inuu mucsir yahay inuu mutawasit yahay iyadoo halkii loo eegayo taasaa iyadana laga raba marka imaam shaafici waxa uu isagu sheegay rodol kii markaa mucsirka ahaa rilu laxmin fi lsbuuc rodol baa lagu leeyay rodolkii de wuxuu noqonayaa mudku markuu ahaa rodol iyo ulus ayuu mudku ahaa yani afar ulus ayuu ahaa mudku markaa rodol unbaa ulus unbaa ka maqan yani markaa wuxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa saddex rubuc mudka saddexdiisii rubuc shantii boqole gram marka saddex meelood loo qaybiyo ah, afar meelood marka loo qaybiyo saddex ahaan ayuu noqonayaa eh, markaa aduu dee nuskiilo wax ka dhiban yihiin ayuu markaa noqonayaa eh, maaragtay usbuucii laakiin waa mucsirkii weeyaan waaya kuwii kale loo kasii badayey wayajibu lahaa waxa u waajibi maa taxtaaju ilayhi waxay u baahan tahay min aduhni lirasi ee saliidii markaa madaxa la marsanayay wasidri iyo qasilkii ama maarata imka saabuunti bedelkii gelayse walmishti ama almushti iyo garhfeedhi de wixii markaa ay isku nadiifinaysay aalat taniif baa la idhahda wixii markaa la isku nadiifinayey wuu waajibaya markaa dee iyada lafteeduna bixasabi maa yaliiq oo de waxa weeyaan ilan qaar baa iminka qalab isticmaalaba kaharabaaye oo garfadhan iyo waxaanba ka maaragtay weynaaday marka de waxay noqonaysaa ninka xaaladiisi in la eego oo dadka markaa isaga la xaalad ihi wixii ay bixiyaane markaa la duruuf ihi iyaa laga doonay walaa yajibu calayhi ninkii ku waajibi maayo amanu iib cadarkii lacagtii cadarka inuu dhiibo iyo inuu cadar bixiyaa toona ku waajibi mayso walaa ujratu abiibi dhakhtarka wixii loogu gelayey ujradiisii walaa shiraau adwiya iyo dawooyinka soo iibsigooda aman iib waa qalab wii laysku qurxinayey laysku udgoonaynayey iyo xinihii iyo muxuu ahay mekaabkii iyo howlahaasi de isagaa laysugu qurxinaya haddii markaa uu doonayo wuu keensani haddaanu doonayin unu keensanina de isagunbaa ku waxla markaa wax markaa isaga markaa eh, lagu waajibinayo ma aha ujratu abiib iyo sharaauladwiyahana eh, de meeshan caqdibaa iyaga ka dhexeeyey caqdigaasi waxa uu keensaday waa nafaqaadkii laakiin wixii iyada duruuf la soo darasta arrin kale ku timaadoo nafaqadii ka baxsan taasina de waxa weeyaan ilan iyadii ma oo milki uma aha mamluuk ma aha marka wixii raqabadeeda ama daatadeeda ku yimaada dee taasi isagu markaa ma saarna ee caqdigan ka dhaxeeya wixii uu markaa waajibiyey oo ah xaaladaha caadiga ah wixii ay biishanaysay intaasaa isaga lagu leeyahay marka tan laakiin ujratu abiib iyo waxya way fiican tahay dee oo inta badan ila fiqigu wuxuu ka sheekaynayaa alqadar alwaajib wixii kasii maaragtay dhaafsanay dee waa wax wanaagsan oo lagu dhaqmo oo iyaduna waxyaalo badanoo ku waajib ahayn bay samaynaysa isaguna waxyaalo badanoo aan ku waajib ahayn buu samaynaya laakiin sharci ahaan dee taasi laguma leh marka qaarkood waxaa laga yaabaa in lagu colaadiyo muxuu markaa inanta waxawy dhakhtar u geyn laayahay isagana waxa laga yaabaa gacantiisiiba inay kooban tahay lala marka adigaa ka mas-uuliyee deegee maya u sibannahay innaga iyo qaraabadeedii waxaa la rabaa in layska kaashado oo hadday gabadhii dhakhtar u baahato de wixii la isku wada geegeyn karo laysu wada geegeeyo oo laga wada hawlgalo ee aan markaa ninka uun lagu eeginoo aan loo arag wax isaga waxa weyaan si gaara u saaran sida biilkeedii oo kale ma aha wayajibu waxaa ka waajibi min alkiswati xaggii huga maa jarat alcaadatu bihi wixii caadadu ay tahay oo wa kiswatuhunna waata ayadu tiri dharkii waa lagu leeyahay ninka markaa dee wixii markaa sidii caadadu ay tahay isagoo kale inuu markaa eh, xaaskiisa uu markaa ara tiro iyaa laga doonaya kiswadii markaa waxa soo gelaya wixii la goglanayey iyo wixii la huwanayey iyo wixii la xidhanayey waxaasoo dhammi kiswada ayay soo gelayaan fa yajibu waajibu limra'ati lmuusir ninkii ladnaa xaaskiisa min murtafici maa talbasu maa yalbasu nisaau lbaled dumarka wadanku waxa ay xidhaan ee sare ayaa markaa waxa weeyaan u waajibaya ninkii ladnaa xaaskiisa walimraati lmucsiri duuna dalik tii mucsirkana waxaa u waajibaya wax markaa taa ka hooseeya mutawasidkiina meel dhexe oo tii markaa markaa waa mucsirka ahayd dee dharkii iska caadiga ahaayee dadkaa markaa masaakiinta ay xilanayeen oo kale inuu isaguna bixiyo ayaa laga doonaya waxba ma hayo guriga iskaga dhex jirto laga yeeli maayo wa aqalu maa yajib inta ugu yar ee waajibta waa mucsirkii wixii ku waajibayy qamiisun wuxuu noqonayaa diricii maarata qamiis marka leeyahay waa waa toob maca amiis markuu ma gacmaha leeyahay dircina waa markaanu gacmaha lahayn wasaraawiilu iyo guntigii ama googoradii ama saraawiishii sarwaalkii saraawiil sidaasuu mufrad ku yahay wa miqnacatun iyo sidoo kale masarkii wa madaasun lirijli iyo wixii lagu joogsanayey ama la xidhanaye lugta madaasku waa dacaski wixii lamidka aha kabahan waxyaalahan guriga lagu dhex joogo ayaa madaas la yidhaha macabna waa la yidhaahdaa marka kaasna wuu u waajibayaa laakiin kuf iyo maarata wixii kasii waaweynaa iyo xijaab iyo jilbaab iyo maya wixii lagu baxayey laguma laha fain kaana fi shitaa haddii jiilaal lagu jiro dama ilayhi jubbatan intaa la sheegay wuxuu soo raacinayaa jubbad jubbaddu markaa de dheer tahay waa ilaa sidii khamiiska oo kale mara culus oo eh, ama d khamiis oo kale ama dirac oo kale lakin culus oo markaa loogu talagalay dhaxanta ayuu markaa keenayaa haddaanu maarata jubbad keenina farwa ha keeno ama maarata eh, koob waxaan dhahno ha keeno markay jiilaalkii tahay ama funaanad iyo wixii lamidka ah wayajibu waxa u waajibi limra'ati lmuusir ninkii ladnaa xaaskiisa milxafatun go- baa u waajibaya xagaagi ay huwato wa kisaaun jilaalkiina waxa u waajibaya kisa kisaagu markaa waa iska bustahoo kaleu noqonaya waa go culus ama mara culus oo la huwanayo weeyaan tataaaa bihi kaasoo ay huwanayso markaa milxafadu waa guyi caadiga ahaayo dee waktiga markaa kulaylaha dee go-aasa iskaga filan wixii kale uma baahan waktiga jilaalkana kisaagaa loo baahan yahayo kaa culus markaa dhaanta celinaya yaa la doonay wawisaadatun barkintiiba iyaduna waajibaysa wa mudarabatun waxa kale oo waajibaysa mudarabadaasi malaha da lama isticmaale waa iska sijaayadoo kale laakiin way ka way qara weyn tahayo ka ku yidhi maxshuwatun biquطnin waxaa markaa lagu markaa lagu lagu cabeeyey ama maarata way cufan tahayo waxaa lagu cabeeyey cudbi markaa de lagu fadhiisanayaa waana lagu seexanayaa haddii la doono marka iska fraash oo kale ayay iska noqonaysaa laakiin de furaashkan oo maarata wa wa wax loogu talagalay in markaa lagu fadhiistana tii cufnay taas oo kale lilaylin habeenkii ayaa markaa taasi loo markaa waxa weeyaan loo isticmaalayaa oo dee seexanaya waa kaasina waa waxa weyaan waa imraatulmuusirki wazil markaa taas hurdadii ha noqoto mudarabadu firaashkii o kale iska noqoto waziliyatun aw libdun tajlisu calayhi binnahaar waxaa kaloo uu keenayaa ziliyad ziliyad markaa waxay noqonaysaa caw oo kale ama sajaayad yar aw libdun iyaduna waa tumarkaa midna waxay ka samaysan tahay taa hore waxay ka samaysan tahay waxay leeyihin waa waa gogol yar oo maaragtay leh mxuu dhogorti ama de sidaan msijaadadahan dhogorti wixii laga samaynaya taas weeyaan libdiguna isagu waa de waa inta badan mar maryo iyo xasa laga sameeya marka calaa kulli xaal labadaa mid ahaan baa la rabaayo tajlisu caleyhi binahaar maalintii fadhiga loogu talagalay marka kan mudarabadu iska firaashkii buu noqonaya ziliyada iyo libdiguna cawdii ama sajaayadii maalintii lagu fadhiisanayey ayay markaa iyaduna ay noqonaysaa walimraati lmucsir mucsirka xaaskiisii kisaaun baa u waajibaya aw qaiifatun iyadu markaa dee maro un ay markaa ku seexato maro ay ku seexato iyaa waajibaysa oo ama markaa haddii de kisaagaa helaya kii buurnaa uu helaye markaa cufnaa hadii kalena markaa qatiifad ay dhulkii iska xeji ayaa iyadana u waajibaysa sidoo kale de xasiir iyo caw waxa la yidhaha caw waa inuu keenaa muxuu jilaalki waxaan jeedaa xagaagi libdigiina isagoo laftiisa waa lagu leeyay oo maradii markaa lagu fadhiisanayay cawdu yarada marada iyo maryahay waxaa ka samaysnaydee maaragtay dhulka la isaga dhigayay iyadana maalinnimadii de inuu keena isaga laftiisa waa lagu leeyay firaashkiina waa lagu leeyay qatiifadan iyo kisaagani dee ka ridi maayaan oo bilaa firaash la odhan maayo soo sii hal go oo markaa maaragtay aan wax kale ula soconin ma soconayso eh, waxay leedahay firaashkeediina way leedahay eh, mikhadadiina way leedahay barkimadiina way leedahay tii markaa ahayd lafteedu markaa imraatulmucsir intana ha huwato markaa kisaagan iyo iyo iyagana ha huwato eh, kaa kalena kuwaa kale sheegnayna wax ay iyo waxay ku fadhiisato iyo kala noqonaya wain acaaha hadduu xaaskiisii siiyo kiswata muddatin muddo hugeedii yani waa markaa lixdii biloodba mar baa la doonaya lixdii biloodba mar waa kan sayfkiiyo shitaagii loo kala saaray haddaba wuxuu yihi wain acaaha kiswata muddatin muddo ama jilaalkii ha noqota ama ma ama xagaagii muddo haddii uu siiyo kiswadeedii lix bilood markii uu de markaa nafaqadu ay u waajibtay lixdii bilood ee hore dharkeedii markuu siiyo wabeliyeed ay ka markaa gabowdo dharkii uu ka gaboobo qablaha iyadoo markaa muddadii dhammaan lixdii bilood lam yalzamhu ibdaaluha bedel laguma laha haddii waxa uu siiyey ay wax markaa macquula ah. hadduu laakiin wax liito keenay marka hore oo baaba-ayo aan wakhtigaaba sugaynin taa laga yeeli maayo laakiin wixii macquulka ahaa ee intan jirayay markuu keeno haddii ama laga xado ama dhibaato kaleba ku timaado dee isagu waajibkiisii uu ka soo baxay wain baqiyad hadday usoo hadho bacda muddati muddadii oo dhammaatay lazimahu tajdiid taadii hore ba haysta ma soconaysee tu baa laga doonaya lix biloodoo kastaba inuu mar markaa ara ayaa laga rabaa sawnigii ciiddii hore kuu iibiyey ee muxuu ahaaye ma soconayso ciidda ciiddeeda iyadana lagaa yeeli maayo waqiila qiil baa yihi laa yalzamhu kuma waajibayo walawalu asaxu buu ku yidhi kaa hore ayaa sixo badan maxaa yeelay muddadan wixeedii baad bixisay muddadiina way dhammaatay muddada kale wixeedii baa lagaa doonaya wayajibu waxaa waajibi tasliimu nafaqati nafaqadii in lagu wareejiyo ilayha gabadhii loo dhiibo fii awali nahaar maalin walba bilowgeeda yani lagama dibdhigo oo maaragtay maalmaha qaar uu markaa ka boodsiiyo iyadii aan ogolayn dee lama ogola laakiin waa waa wujuub muwasaca maalinimadoo dhan haduu duhurkiiba siiyo de watigii maarata si caadiga mushkilad ma laha lama laha ilo ilo subax waa inaad bixisid maahe laakiin waa waqtulwujuubka waqtiga ay nafaqadu waajibta waa halkaas ka bilaabata wujuubkeedii wain sallafaha hadduu sii qadimo nafaqata muddatin muddo nafaqadeedii famaatat ay geeriyooto qabla inqidaaiha muddadii oon dhammaan rajaca fii maa baqiya inta markaa de hadhay ee aan waktigeedii aan maarata aan maaratay maalmaheedii aanay tegin wuu soo ceshan karaa dhaxal laga dhigi maayo xaq buu le inuu qadimay nafaqadii de markay shan iyo toban cisho geeriyootay shan iyo tobanka harsan nafaqadoodii dhaxal laga dhigi maaye ha soo celiyo taa iyada wixii kalaa markaa dhaxal noqonay wayajibu waxaa waajibi tasliimu lkiswati dharkii in la bixiyo fii awali fasli waa kaa ku yidhi yani awal fasli shita wa awal fasli sayf fii kulli sana jiilaalkana bilowgiisa xagaagana bilowgiisa laakiin waa haddii dee ay markaa in waafaqa dalika waqta wujuubiha wey id alcibratu biwaqti laa bishitaai wasayf yuctaa awala kuli sittati ashhur dee guurkii waxaa laga yaabaa inaanu xagaaga bilowgiisii iyo jiilaalka bilowgiisa aanu ku beegmin laakiin waa markay isku beeganto haddaana isku beegmina dee lixdaa bilood ee hadda lagu jiro wixeedii baa lagaa doonaya marka haddana la gaaro markaa waxa weeyaan jiilaalki yaa tiisii lagaa doonaya saasay markaa ku soconaysa waay fain acطaaha alkiswata buu yidhi hadduu dharkeedii siiyo iyo hugeedii uma maatat ay geeriyooto qabla inqidaai lfasli muddadii fasalkiio aan dhamaan xilligiio aan dhamaan lam yarjic waxba soo maayo ila waxaan way milkidayo way yeelatay sidii nafaqbiilka maaha awalalfasliga yani lixdaa biloodoo soo socota dharkeedii bay qaadanaysaa iyadaa iskale saasay ku milkiday ma aha in maalin maalin ay u kala qaybsamayso dharkani oo maalin walba qayb ay markaa qayb yeelanaysa sida nafaqadoo kale maaha biilkii dee maalin walba nafaqo gaaray leedahay laakiin fasligan oo dhan kiswadiisu way isku xidhan tahay marka bilowgaa hore ku milkidayba wuuu markaa soo ceshanayaa ma jirto waqiila yarjicu qiil baa markaa uga qiyaas qaatay nafaqadii walawalu asaxu buu ku yihi farigana waad arkaysaa wain tasarafat hadday ku tasarufto fii maa akhadat wixii ay qaadato min alkiswati huga ahaa bibeycin way iibisayba aw ayri ama si kalea bay ugu tagrifashay jaazu wuu banaan yahy waqiila laa yajuus qiil baa wuxuu leeyahay ma banaana waayo inay isaga isugu qurxiso oo dharkan ay u xidhato oo ay markaa raaxaysato oo markaa waa laga yaaba furaasho fiican iyo qalab fiican inuu u keenay oo uu doonayo inay markaa si fiican ugu noolaato u quruxsanaato qiilkaasi halkaasuu ka eegaya laakiin waa de waaan waa milkigeedii iyadaasay doonto ka yeeleysaa laakiin wuxuu xaq u leeyahay baa la yidhi inaanay isbahdilin inuu ka diido inay isbahdisho ay tidhaahdo anigu waxba maaragtay saahidad baan ahay adduunyada dan iyo muraad kama lihi muxuu ahaye caw yarna dhulka waan iska dhiganaya muxuu ahaye jiilaal kasta iyo dhaxamo kasta oo go- yar iyo wax yar baan iska huwanaanaya waxaas markaa taas inuu ka diido xaq buu uley wayajibu lahaa suknaa milihaa caadatan iyadana waxaa u waajibaya oo kale deg maarata waxa weeyaan wixii ay degi lahay maaragtay waxa wey hoygii ah iyadoo kale hoygeedii ayaa iyaduna u waajibaysa liqawlihi tacaala askinuhuna min xayu sakantum wain kaanat ilmar'atu miman tukhdamu haday gabadhu ahayd tu loo khidmeeyo oo loo adeego markii ay gurigooda joogtay intaanu soo guursan wajaba lahaa khaadimun waxaa markaa imikana u waajibi in markaa loo sameeyo shaqaale laakiin waaxidun shaqaale keliya ayaa u waajibaya waa aanay xaafad xaafadoodii cidi ka soo raaceen hadday xaafadoodii cidi ka soo raacday de ciddaasunbaa laga rabaa inuu nafaqeeyo walaasheed baa soo raacday oo adeegeysa ama habra wadaagteed mayna adeerteed oo markaa ukhidmaynaysa taasunbaa iyadana inuu biiliyo laga rabaa laakiin isagu khaadim kala keeno laga rabi maayo fain qaala zawj hadduu markaa ninkii yidhaahdo ana akhdimuhaa binafsi aniguba waan u khidmayn qofkan khidmeynaya muxuu samaynayaa dee dharkiibuu u maydhayaa guryihiibuu u nadiifinayaa waalkiibaa loo maydhaya cuntadiibaa loo karinayaa marka hadduu yidhaahdo intaa ka adag alyahan yarobiya malaha ku badan tahay oo ay iyaduna markaa diido lam yalzamha ridaa bihi inay aqbasho kuma qasbana iyadu maxaa waa lagu ceebeynaya ninkaagan madbaka un ku jira nkabs maaragtay maaragtay de maaragtay sidii ragga aan ahayn yaa la odhanaya markaa xaq bay uleedahay inay diiddo oy tirahdo taa ogoli cid kaloo markaa shaqadan ii qabata ii keen wain qaalat hadday iyadu tiraahdo ana akhdumu nafsi anaa isu khidmaynayo aniga ayaa isku filan wa aakhudu ujrat alkhaadim halaysiiyun aniga intii inanta shaqaynaysa la siin lahaa biilka iigu darbay tiri muxuu ahaayey mushaharkii inanta la siin lahaa raashinkaygana anaa karsanaya weelkaygana anaa maydhanaya gurigaygana anaa nadiifsanaya lam yalzamhu ridaa bihi isagana isaguna kuma qasbana inuu ka yeelo yani waa laga yeeli karaa weeyi xataa taa hore lam yalzamha ridaa bihi yani hadday ogolaato oo uu isagu shaqadii qabsado inaga madhabkeenna waa caadi xanafiyadu way diideen oo bay yihahdeen in xataa ka yeesho maaha bay yihahdeen laakiin inagu ma diidanin laakiin iyadii un baan ku qasbanay waxay iyagu ka eegayaan xanafiyadu waxay leeyihiin bahdilaad ninkii la bahdilayo weeyaan gabadhuna inay yeesha ma aha inay ogolaatana ma aha ninkeeda inay markaa eh, maaragta ikraamto yaa waajibkaa bay yidhah oo ay markaa ka ilaaliso waxyaalahaasoo kale haadi markaa waa inuu keeno laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin hadduu isagii yidhi anaa qabanaya waxba markaa iyada loo diibiy nabigu alay sala ahlkiisa waa u jiray tanna waa sidii oo kale maarata marka iyadu tirada anaa shaqaynaya iyaduna shaaficiyadu waxay leeyihin loo diidi oo marata lacagtiina qaadanaya hadday lacagtii ku darsanayso isla gartaan mushkilad ma laha haddii uu ka diidana xaq buu uleeyahay maxaa yeelay inuu yidhaahdo ma rabo inay shaqadu ku disho oo aad ku rafaaddo inaad markaa ii raaxaysatid baan doonaya ood mutanacimo ahaatid ood nasatid oo aanad markaa shaqadu aanad aanay ku rafaadinin iyadana xaq buu ugu leeyahay wuxuu yihi wayajibu alayhi watajibu calayhi nafaqat اlkhaadimi wa firatuhu qofkan u shaqaynaya khaadimka u ah, waa kii xaafadooda ka soo raacay in uu nafaqeeyo sakaatulfitridiisana uu bixiyo ayaa ku waajibaysa waa qofkaa xaafadooda kasoo raacaya ma aha tii uu soo kireeyey inantan uu usoo kireeye u khidmaynaysa de iyada kiradunbay ku leedahay wax kale kuma laha xataa inay xaafadda raashinka la cunto de waa iska imika waa curfiguna de waaba iska de waxoogaa waxay noqonaysaa muxuu ahaa yani waa qof liituu noqonaya de qofku hadduu maaragtay uu yihahdo inantu xaafadda yaan waxba ka cunin wax aada loola yaabay noqonaysaa un mooyaane laakiin sharci ahaan dee nafaqadii kumala biilkii aad ku heshiiseen boqolkii doolar ama siddeetankii intiibay dee leedahay wax kale ma laha akaatulfitrideediina waa saas oo kale adiga kuma saara laakiin qofkan iyada caawinaya iyada gurigoodii ka soo raacay ee aan markaa ujro lagula heshiinin kaasi markaa nafaqadii buu yeelanaya iyo akaatulfitridiisii waa laga bixinaya wuxuu yihi fain kaana muusiran hadduu ninkani ladan yahay lazimahu lilkhaadimi qofkaa shaqaalaha soo raacay xaaska waxa maarata ugu waajibaya mudun wa uluun min quuti اlbaled marka zawjadii laba mud ay waajibaan isaga mud iyo ulu meelahaas ayuunbaa u waajibaya oo markaa de waxa weeyaan yaraanaya la noqon maayo ilan waa taabice la noqon maayo matbuuci qofkii uu soo raacay dee la noqon maayo oo maarata taswiya bayn alkhaadim wاlmakhduum waa inaana bayn alkhaadim wاlmakhduum wain kaana mucsiran hadduu qofku markaa qof mucsira yahay aw mutawasian ama xaaladiisu meel dhexe ay tahay lazimahu lilkhaadimi muddun mar walba mud baa waajibi waayo mud wax ka yar oo nafaqo noqonayaan jirin markaa markuu mucsir noqdo khaadimkii makhduumkii dee xaaladii uhooseysay bay noqotee halkaa lama dhaafi kara baa la yidhi mutawasitkii isaga waa tan la soo dejiyey mud la keenay wayajibu calayhi udmuhu min duuni jinsi udmi lmar'ati cala lmansuus buy sidoo kale idaan baa u waajibaya qofkan khaadimka ah min duuni jinsi udmi lmara idaamkii gabadha la siinayey ama maarata xaaska la siinayey nooc ka yar hooseey ayaa u waajibay isla nooceedii oo kale u waajibi maayo maaragtay waxa weeyaan e, taswiya bayna alkhaadim walmakhduum si aanay u dhicin waxa xagga wujuub waajibnimada wixii iyada la siinaya wax markaa ka yar hooseeya xagga nooc ahaan min duuni jinsi min jinsida nooc buu gala jeedaa baa la yidhi waqiila waxaaba la yidhi yalzamuhu min jinsi udmiha wixii iyadoo la siiyey oo kale isla noocii la siiyey isaga maarata khaadimkana in la siiyo ayaa waajibaysana waa la waxyaalahaas oo dhan waa iska markaa acraaftii iyo waxyaalahaas uunbaa loo cuskanay walaa yajibu lilkhaadimi khaadimka u waajibi maayo adduhnu subagii ama saliidii yani lagu subkanayay wasidru mxuu ahaaye qasilkii ama saabuuntii walmishtu garfeedhi aalaatu taniif wixii laysku nadiifinayey khaadimku malaha laakiin waxaa la yidhi haddii dee maaragtay waxa weeyaan ay xaaladdu ku adkaato oo dhibaata ay ka soo gaaraysa markaa nadaafad daro in markaa wa maarata waa dhibka lagaga hor kor qaado ayaa waajibi laakiin asal wax sida maarata xaaskii uwaaji ugu waajibaya ma aha wayajibu likhaadimi imraati lmuusiri min alkiswati ninkii ladnaa xaaskiisa khaadimkeeda xaggii dharka waxa uga waajibaya qamiisun wa miqnacatun markay markaa de addoon tahay way gabarh gabadhi markay tahay diracii iyo iyo masarkii qinaacii ayaa u iyo wa khufun khufki markaa madaaskii halkan waa laga yar adkeeyey oo khuf baa u waayo de shaqaaluhu baxaya ayo dibaddu ka soo adeegaya walaa yajibu lahaa saraawiilu wixii markaa xagga hoose laga xidhanayay u waajibi maayaan de asturkiiuna asturkiina waa xaasil waxaan kale qurqurux iyo markaa maaragtay kordhin weeyaan wayajibu lahaa waxa u waajibi xaggii markaa wixii la huwanayay kuwaasna kisaaun khaliidun markaa gu-i adkaa aw qaiifatun ama markaa dee maarata haddii ay xagaa tahayna qaiifadii caadiga ahayd ee aan adkayn wa wisaadatu iyo barkintii iyaduna way u waajibayaan firaashkiina waa saas oo kale de sidoo kale markii jiilaal lagu jiro jubbadii ama koorkii waa loo baahanay walikhaadimi imraati lmucsir mucsirka xaaskiisa tii u khidmaynaysa iyada waxa u waajibi cabaatu cabaay cabaayad oo markaa qamiiskiibaa dee ka adkaa ka markaa kaka sarreey aw farwatun haddii markaa lagu jiro jiilaalna dee waxaa u waajibayaa farwadiio ama koorkii ayaa waktiga qaboobaha loo raacinaya wey wtajib الnafaqaةu idaa salamat nafsaha ilى الزawj goormay nafaqadani waajibtaa nafaqadani waxay waajibtaa idaa salamat nafsaha gabadhii xaaska ayda la guursaday markay nafteedii kuwar ay maaragtay u dhiibto ila zawji markay isu dhiibto ay tiraahdo de diyaar baan ku ahayo dee uu geystaba tasliimku marka weeyaan markay soo raacdo aw caradat nafsaha calayhi ama may soo raacine iyadu way isbandhigto waxay tiri anigu diyaar baan ahay khalaas nafaqadii markaa waa u bilaabmaysa fain kaanat sagiiratan hadday yar tahay oo de markaa inan aan markaa guri la geysan kara aanay ahayn oo jimaaci aanay xamilaynin fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan markay tiraahdo anigu diyaar baan ahay marka weligeeda uu waa diyaar inantii waa naga diyaar asaxuhumaa sida asaxi waxa weeye anaha laa tajibu la wax nafaqaa male wax nafaqaa male maxaa yeelay dee maarata may gaadhin oo istibtaaci baa meesha ka maqan wain kaana zawju sagiiran hadduu ninku yar yahay wahiya kabiiratun iyaduna gabadh weyn ay tahay fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan miyay uwaajibaysa mise uwaajibi mayso halkan asaxuhumaa kooda sixada badani annahaa tajibu weeyaan marka marba maxaa la eegayaa gabadhii iyadu diyaar ma tahay haddii dhinaceedu ay diyaar ka tahay nafaqadii waa u waajibtay ninku ama markaa ahal ha u ahaado inuu gabadhii wareejisto ama yaanu ahal u ahaanin oo ama ha ama weyna haddii iyadii aanay diyaar ahayn jir ahaan iyo abuur ahaan weli ay yar tahayba ama sidii kala daay halay sugayo wax leedahay iyadana markaa nafaqadii ma yeelanayso wain kaanat mariidatan hadday xanuunsanayso aw radqaa ama gabadhii markaa radqaaga ahayd ee markaa xubinkuba oodnaa ay tahay aw kaana zawju ciniinan ama ninkeedu ciniinki yahay ninkii ajmaacba awoodin waxaasoo dhan wajabat nafaqatu nafaqadeedii way leedahay kor hadday gurigiina ay usoo wareegtay oo soo wareegii ay markaa weeyaan la timid oo la helay oo xaggii ninkeedi soo wareegtay way leedahay nafaqadeedii ama isagu awooddii halaada ama yaanu lahaan iyada lafteedu ama markaa xanuun ha jiro oo markaa imkaan istimtaaci ha suuragalo ama yaanu suurogeli maxaa yeeley xanuunku wuu ka duwan yahay dee oo yaraantii weli qof gabadhii ahalba umay noqon laakiin gabadhan de xanuunkuni uu ku yimid ahal u ahayd istimtaaciina suuragal buu ka laakiin xanuunun baa ku yimid inta badanna dee wax la sugayo inuu markaa hore uu uzuulo istimtaacina waa la hadaanu jimaaci radqaagi o kale hadaanu jimaaci suuragal ahayn dee ayaa markaa suuragal ah tajibu nafaqatu ilaa bitamkiin اtaam nafaqadu waxay ku waajibtaa uun markii ay gabadhu markaa si dhammaystiran ay markaa ninkeedii ugu soo wareegto tamkiin taam yani nafteedii markay u makaniso si weliba dhammaystiran sidaa dhamayska tirin maxaa ku baxaya tusaal nasiye wuxuu yii kaanad amatan hadday addoon tahay fasalamaha sayidu leylan habeennimo uu ninkeeda kusoo wareejiyo wa nahaaran maalinimadiina uu ku wareejiyo aanu kasoo daba tegin oanu odhan wati ii khidmaysa ii soo celi wajabat nafaqatuha markaa ninkeedaa nafaqadii lagu leey ilan waa lagu soo wareejiyeyo habeen iyo maalinba isagii bay la joogtaa nafaqadii way ku yeelanaysaa oo maxaa la helay wareejin dhammaystiran wain salamaha leylan hadii habeenkii inuu ninkeeda ku wareejiyo walam yusalimha nahaaran maalintiina aanu ku wareejinin isaga ay ukhidmaynayso lam talzam naaqatuha lam talzamhu nafaqatuha zawjkii laguma leh nafaqadeedii laguma laha wa qiila qiil baa yihi yalzamhu niصfu nafaqa may cashadii baa lagu leeyahay ayuu leeya maadaama habeenkii isagii la joogto nafaqada barhkeedu cashadii noqonaysa ayaa isaga lagu leeyahay ayuu qiilkaasi isagu yihi laakiin waxaa la yihi eh, kol haddii aan soo wareejintii maaratay eh, tamkiin taamhi aanu dhicin iyo soo wareejin dhamaystiran nafaqadii ma yeelanayso eh, qolaja yidhi markaa nafaqadoo dhan waa lagu leeyahay iyaduna way jiraan waxaa kaloo iyaduna dee lamid noqonaysa gabadhii xorada ahayd hadii iyadoo shaqayso uu guursado oo maalin dhan maqan oo de markaa caqdi ku jirta kadibna uu sidaa ku guursado dee caqdigaa kale ka horreeyey iyaa ka xaqle isaga marka maalin oo dhan inay shaqadii ku maqnaato iyay markaa xaq loogu leeyay isagiina markaa habeenkii ay u timaado iyaduna markaa de nafaqadii tasliim taamihi ma jiro iyaa leeyi tasliim taamihi ma jiro xagga dambena hadal taa ku saabsan iyaaba inoo iman doona wuxuu yihi wain kaana الزawju gaa'iban haddii ninku uu maqan yahay waarad wacaradat nafsaha calayh iyaduna ay markaa sheegtay inay diyaar tahay wa madaa waqti laga soo waree waqti ka soo wareego low araada almasiira haddii uu dooni lahaa inuu soo socdo soo dhaqaajiyo lakaana qad wasala uu soo gaari lahaa wajabat caleyhi nafaqatu min xiinaidin hal waqtigaa laga bilaabo ayay nafaqadu waajibaysa eeg waa maxay ninkii wuu maqan yahay dee markaa warkiibay gaadhso waxay tii anigu diyaar baan ahay inaan wareego isagiibaa markaa dibdhac ku yimid hadduu isla waktigaa soo dhaqaaqi lahaa ayuunbaa la eegaya intuu soo gaari lahaa laba cishaa ku filay labada cisho wixii ka dambeeya nafaqadu way bilaabmaysa ama ha yimaado ama yaanu imanin maxaa yeele cadilaad lama ogola inta markaa ku iman karo ayuunbaa la sugaya ee qadrulimkaanka ah walaa tajibu nafaqatu ilaa yowman biyowmin maalinba maalinteeda ayuunba nafaqadu waajibta maalinba inteedunbaa waajibta yom bi yom yani waa maalinba maalinteeda yani ma qadarkeeda u waajibaya wa fi lqadiim imaamu shaafici raximah llahu tacaala madhabkiisii qadiimka ahaa wuxuu ku yidhi jadiidna waaba lagu sheegay tajibu bilcaqdi meherka ayaabay ku waajibtaa nafaqadu sidii yani caqdiga guurinta ayaabay ku waajibtaaba ilaa anahu laa yajibu tasliimu ilaa bitamkiini yowman biyowmin laakiin in gabadhii gacanta laga geliyaa ayaa waxay ku xidhan tahay tasliimka inay iyadii soo wareegto laa yajibu tasliimu ilaa bitamkiin tamkiinku waa inay nafteedii dee ninkii markaa umakanayso oo ay markaa usoo wareegto markaasaa markaa yowman biyowmin maalin walba tamkiinkeedii markii la helo ayaa tasliimkii nafaqaduna uu waajibayaa laakiin nafaqa ahaan caqdigii ayaabay ku soo waajibtayba maxaa ka dhalanaya markaynu saan idhaahno ila mar walba kolleyba maalinteedu baa la bixinaya labadii qowlbe intanay ku kala duwan falaw dumina canhu hadii laga damaano nafaqatu muddatin macluumatin muddo maluma nafaqadeeda jaaz way banaanaan damaankii bay ku kala duwanaanayaan damaankii ayay ku kala duwanaanayaanoo damaanu maa lam yajib maxaynu soo arki jirnay wax aan weli dayn aan weli la yeelan dee damiin lagama noqon jirin cala aljadiid marka haddii aynu nidhaahno bil caqdi bay ku waajibtay de de markaa wax waajibu noqonayaao damaanu maa wajaba noqonaya way banaanaan saddexda biloodoo soo socda nafaqadeeda anaa ka mas-uul adumad yihahda ama ka damiina damaankii u asaxaya markaynu idhaahno tajibu bilcaqdi oo de waxay noqonaysaa markaa dayn waajibtay bay noqonaysaa haddii aynu idhahno m walba inteeda unbaa waajibtana maalin walba inteeda un la damiinto mooyaane damiin hore oo markaa waxa weya laodhan karaa markaa sanadkan soo socda ka damiina ninkaasi biilka uu bixinayo inuu sidiisi usocda anaa ka damiina taasi markaa shaqayn mayso leanna wuxuu noqonayaa damaanu maa lam yajib dayn aan laba lahaanin in markaa la damiintay iyay noqonaysa wain nashazat hadday amar diidda samayso oo yacni waxa weeyaan ay diiddo ninkii istimtaaci ay u diiddo sida inay markaa hana taaban tidhaahdo ama ay wejigeeda ka qarisaba istimtaaci kale way ogoshahay wejiguunbay ka qarsanaysa ama ba kasii jeedsanaysaa usoo jeedsanba mayso ama de waaba iska baxdayba oo iskaga tagtayba naashis bay noqonaysaa aw saafarad ama ay safarto bigayri idnihi isagoon ufasixin aw axramad ama ay iska xarmato xaj iyo cumro aw saamat taawucan ama ay iska soonto soon sunno iska xidhato aw an nadrin fi dimati ama nadar lagu lahayo dimadeeda ku sugnaayo aan maalmo mucayana ku xidhnayn iyay iska xidhatay iyadoon fasax u qaadanin aw can nadrin yatacallaqu bizamaanin bicaynihi ama waxaabay ka xidhatay soon nader ku xiran wakti cayiman bicaynihi oo nadaratu iyadu ay markaa ku nadartay bacda nikaaxi guurka dabadi biayri idni isagoon isagoo ufasiya nadar kaa gasho waxaaso dhan saqadad nafaqatuha ah. way ku biilseegeysa oo nafaqadeedii meesha way ka baxaysa taa markaa de amardiidada samaysay de tamkiinkii baa ka maqan tan iska safartay de iyadoona tamkiin meeshii mama jiran ka iska safartay tan xarmatay ama soontay wuu ka jebin karaa way u banaanta inuu ka jebiyaa laakiin haddana waxaa laga yaaba daysagals inuu cibaadadii ku dhiiran waayo marka iyaduna dee tamkiinkiibay u diiday ayuunba markaa imanaysa soonkii markaa sunnaha ahaa iyo soonkii nadarka ahaaye aan muddo lahayn de mar haddaanu muddo cayiman lahayn wakti ay isla ogaadaan mooyaane inay markaa iska bilowdo sax noqon mayso yani waxa weeyaan arrinay xaq u leedahay maaha sidoo kale haddii ay cayintayba toddobaadka soo socday waxaan ku nadiray inaan soomay toddobaadka soo socda inaan toddobaadkaa soomo ayaan ku nadiray isaguna lamuu ogeyn iyadun baa nadar kaa gashay toddobaadkii baa la gaadhay soonkeedii bay iska bilaabatay de anigu kumaan jirin buu leey hawsha hawshan hawl anigu ku jiray may ahayn hawl markaa laiga talageliyey oo aan ogolaadayna may ahayn xaq buu markaa uleeyahay inuu ka jabiyo soomkii sidoo kale inuu de markaa yidhahdo iska jooji oo hadday diidana oo markaa nafaqadii isagana ay ka dhacdo iyaduna xaq buu uleeyay wain saafarad biidnihi hadday safartay oo isagu u ogolaaday inay safarto fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan miyay nafaqadii dhacaysaa mise ma dhacayso waa markay u safarto lixaajatihaa iyada danteeda hawl baan halka meel uga baahanahay ama xaj baan maarata xajka inaan tagaan doonaya cumro inaan tagaan doonay haye buu yiro wuu fasaxay dee markaa tamkiin ma jiro danteediina way u maqan tahay tamkiinkiina meesha ma jiro markaa nafaqo kuma yeelanayso hadday laakiin isaga dantiisa u maqantaho isagu uu dirsaday dee isagay u adeegeysaa nafaqadeedii dhici mayso tan laba qowl baa ku sugan sida muctamadkaa nafaqa male tan lixaajatiha usafartay iyadu danteeda usafartay xajka iyo cumrada iyo hawlahaa gashay sida muctamadka ah nafaqa ma yeelanayso waayo tamkiinkii wuu maqan yi iyado hawl u gaara ayaanu u maqan yi wain aslama zawj ninkii hadduu soo islaamo iyagoo laba gaalo isla ahaa wahiya fi lciddati iyadiina ay markaa ciddadii ku jirto oo dee bacda dukhuul ay tahay iyagoo markaa isla aqalgalay ayuu isagii soo islaamay deetana ciddadii bay bilowday lam yajib laha nafaqatu wax nafaqaa kuma le gaalada tahay wa in aslamat hadday soo islaamto ciddadii oo dhammaan fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugane asaxuhumaa midka sixada badani annahaa laa tastaxiqu limaa madaa muddadii ay gaalnimada baaqiga ku ahayd nafaqadeedii kuma laha markanuu isagu soo islaamay guurkii meesha uu ka baxay iyo xalaalnimadii haddaba yaa dhibka geystay isagaa geystay mise iyadaa geysatay qawl baa wuxuu leeyahay dee ilan gaalaa la isla ahaayo saasi wax ku socdeen isagaa wax bedelay maadaama uu isagu bedelay markana iyaduna islaamtay xalaalnimadii dib u soo noqotay marka horena isagaa daawusha keene nafaqadii habixiyo bixiyo muddadii lasoo dhaafay laakiin muctamadku wuxuu leeyahay isagu waajib saaraa gutay kolkuu islaamay waajib saaraa ayuubbuu gutay iyaduna awood bay ulahayd inay waajibkaasoo kala gudato oo biilkeedu u socdo laakiin iyadaa kadib dhacday markaa ma yeelanayso biil ma yeelanayso muddadii ay gaalnimada ku hadhay wain irtadad hadday ridowdo saqaطat nafaqatuha iyaduna bilaabil bay noqonaysa ilan iyadaaba tabkiinkiiba meesha ka saartay gogoshii iyadaa meesha ka saartay ilan murtadad ninkeedii xalaal u noqon mayso ay gogoshii meesha ka saartay nafaqadiina malaha fain aslamad hadday haddaba soo islaamto qabla inqidaai lcidda ciddadeediioo aan dhamaan faqad qiila qiil baa yidhi ama ariiq baa yidhi laa tastaxiqu waxba male qawla waaxida waana ariiqa rajaxan weeyaan maxaa yeelay dee iyadaa dhibaatada keentay iyadaana gogasha meesha ka maarata waxa weeyaan ninka gogasha seejisay haddana in la yihahdo biilkeedii baad bixinaysaa sax ma noqonayso wa qiila ariiq kale wuxu yihi calaa qawleyni masaladii horeha lagala dhigo oo labadii qawle halkaa ku jiray halkana soo galaan laakiin sax maaha halkaa gogosha isaga ayaa rafacay oo de isagaa soo islaamay wax bedelay laakiin halkan iyada ayaa markaa la timid waxaan gogoshii qaaday ama maarata waxa weyaan meesha ka saar wain allaqaha hadduu furo alqatan rajciyatan dalqadii rajciyada soo ceshan karayey wajabat laha nafaqatu wasukna waa sidii xaaskii la qabay uuno nafaqadiina way leedahay hoygiina way sidii awjadoo kale alaaqana isagaa keenay waa wax isagu uu sameeyey isagaa furiinka keenay markaa gogoshii hadii la idhahdo gogoshii wey maanta meesha way ka baxday isagaa meesha ka saaray baa laleeyahy waanu soo ceshan karaya awooddiina wuu leeyahay biilkii iyo hoygiiba way u soconayaan wain allaqahaa hadduu furo alaaqan baa-inan alaaq aan soo ceshi lahayn sida khulcigii wii lamidka ahaa wajaba laha suknaa dee gurigii way deganaanaysaa ila laa tukrijuhuna baa meesha taale laa tkrijuuhuna min buyuutihina walaa ykhrujna ilaa an yatiina bifaxishai mubayina iyo sidoo kale askinuuhuna min xayu sakantum markaa suknihii way leedahay wajaba laha sukna xadiidkii faatima binti qaysna waxaa lagu cileeyey iyada ayaa ay isxamili waayeen dadkii jaarkeeda ahaa ama qara maarata gacalkeeda ahaa markaasaa guriga laga qaasay saciid ibn musayib laga sheegay marka falam yajcal lii rasuul llaahi nafaqatan walaa sukna markay leedahay nafaqa iyo sukna toona la ima siinin suknaha way lahayd ba ayaa la yidhi oo dawaatan aayaddaaba sheegtae laakiin iyada ayaa ay markaa ishayn waayeen dadkii xigtadeeda ama gacalkeeda ahaa saasaa markaa looga kaxeeyey ciddadii mar ciddooyinkina waa inay kusoo arag alcidad kaasi waa aggii markaa hoyga oo hoygii way leedahay waliannahaa laysat biaswa xaala min almutawafa canha halkaa qiyaaskana waad gelinaysa tii laga dhintay way noo iman doontaa insha allahu tacaala way leedahay hoyga sida raajixa xadiidka furaacina waynuu daliishan doonaa tanina dee tii laga dhintayba ilawaxeedu waa baa-in oo isku soo noqosha ma jirtee tanna ama waa la ama waabay xaalad dhaantaa oo iyadu waa dhici karta dib la isugu soo noqdo guur cusub iyo wa lamida wa ama anafaqatu xaggii nafaqada iyada miyaa fain kaanat xaailan haddaanay uur lahayn lam tajib waxba u nafaqa ma laha waayo ilaahay markuu yihi min xayu sakantum min wujdikum walaa tudaaruuhuna litudayiquu calayhina muxuu ku xigsiiyey wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina marka inay baailadi tahay halkaa laga fahm hadday uur laayihiin biiliya baa lii la fahmay haddaanay uur lahayn inaan la biilinay wain kaanat xaamilan hadday uur leedahay wajabat nafaqadii way yeelanaysa sida aayaduba ay sheegtay wain kuna walaati xamlin faanfiquu calayhina waliman tajibu markan ay haddaba uurka leedahay ee nafaqadii ay waajibto nafaqadan iyay u waajibtay ma iyada mise ilmaha caloosheeda ku jira oo nafaqatlaqaarib bay gelaysaa nafaqadani mise waa nafaqatu zawjaad fiihi qowlaan laba qowl baa laysugu haystaa axaduhumaa midn wuxuu leeya lahaa iyada ayay u wajto waa nafaqatu zawjaad deetana dee tataqadaru biqadriha maarata biqadri muusiran aw mucsiran xaggii baa laga eegi wahaanii ka labaad wuxuu leeyahay lilxamli mayane ilmaha caloosha ku jira iyay u waajibtay laakin de isagii wax cuni maaye iyadaa u cunaysa ila isaga ma cunaya isagu iyadiibu biishanayaa iyadiibaa la biilinayaa si isagii wax uga helo uune laakiin nafaqa maaratay nafaqadani ilmahaa leh iyadu ma maxaa ka dhalanaya falaa tajibu ku waajibi mayso haddii sidan la yidhaahdo ilaa calaa man qof mooyaane tajab tajibu caleyhi nafaqat lwalad caruurtiisa inuu biiliya ku waajibayso oo maalan hadduu xamligaasi haddiiba ay dhici karto cid uu dhaxalkiisa wax ku yeelan karaa inay dhimatay odayga markaa nafaqadii lagu yeelan maayo markaa waxa weyan de inta markaa dayn ahaan iyo wax loo sii qaado iyo hadhow la eegoo dabiil wixii markaa uu dhaxlay laga bixini sidoo kale haddii odaygii uu mucsir yahay mucsirka laguma yeesho nafaqatulaqaarib markaa lagu yeelanba maayo iyaa ka soo baxaysa hadduu mucsir noqdo aanu haysanin xaggii taqdiirka kifaayad iyo wixii inay noqoto laakiin sida saxda ah iyada ayay uwaajibaysaa lanaha muqadaraة b maaragtay ka nafaqati الزawjaat oo sidii markaa mucsirki iyo muusirki baa loo kala qaadaya markaa iyada ayay uwaajibaysaa iyada ayaa la nafaqay faanfiquu alayhina ayadduna saasay tiri wahal tudfacu ilayha markaa haddaba ma loo dhiibayaa nafaqadeedani yowma biyowmin maalinba inteeda maalinba marata waa qadarkeeda miyaa la siinayaa maalinba maalinteeda la siinayaa mise hadhow markay umusho aw laa yajibu shayun minha mise hadda waxba la siin maayo xataa tadac ilaa ay umusho oo markay umusho ayuunbaa deetana muddadii ay uurka lahayd wixeedii o dhan la siinayaa hal mar fiihi qowlaan halkaana khilaaf baa ku jira laba qowla iyadana muctamadku waa maalin walba waxeeda la siinayo faanfiquu calayhina nafaqeeya baa la marka qowlkan dambe wuxuu leeyahay marka xagga dambe laga bixinayaa yidhi dee garanayno in uurkani uu run yahay iyo iyo in kale waxaba laga yaabaa muddo iyadoo markaa lasleeyay uur bay in ha dhowtoole waxba laga waayo markaa horta ha dhasho markaa kadib ayaa la ogaanayaa inuu uurkii xaqiiqo ahaa deetana la siinaya saasuu markaa qowlkaas laakiin kaa hore ayaa ka rajaxa wa in laacanahaa hadduu la licaantamay oo wanafaa xamlahaa ilmahay caloosha ku sido uu ka dhaartay uu iska anfiyey waayahay wajaba laha suknaa dee deganaanshihii way leedahay ilan waa mufaaraqa baa-ine duuna nafaqa laakiin nafaqa male oo dee uurba ha lahaatee uurkan aniga iima sida waa kan yiri ee uurkeedii ka dhigay uur aanu isagu shaqo kulahayn markaa dee gabadh baainuhu aan uur lahayn unbaa laga soo qaadi suknihii iyo hoygiiba yeelan laakiin nafaqo kuma laha intaa ciddadu ay socoto wain waia mraata bishubhatin haddii uu nin markaa gabadh ku khaldamay oo si khaldan ugu tegey ama dee guur aan sax ahayn intuu ku guursaday deetana la kala kaxeeyey jimaacno meeshii dhacay lam tajib laha suknaa hoy male ila meesha guurba ma jirin hoygu guurkaa keena kol haddaanu meeshan guur jirin hoy ma laha muddadan ciddo tirsanayso wa fi nafaati wa fi nafaqati qowlaan nafaqadiina biil miyay yeelanaysaa waa markay uur leedahaye laba qowl baa ku sugan qowl uu leeyahay dee way leedahay oo de uurka isagay usidaa maadaama isagii uur usido ilmahana isaga loogu abtirinayo ilaa intay ka umulayso waa inuu nafaqeeyo sidii zawjada muctamadku laakin wuxu le waba male maxaa yeelay taasi dee guurkii ayaa keenay guur saxa ayaa markaa jiray meesha guurkiibaa markaa raadkiisii uu sii socdaa laakiin halka guurba ma jiro mar haddii aanu guur jirin waxaanaynu soo rajaxnay ana nafaqata laha nafaqada iyada yeelanaysa ilmaha ma aha marka iyadiina guurba uma jirinba kol haddaanu guur u jirin nafaqa ma yeelanayso wa in tuwafiya canhaa gabadh haddii ninkeedii ka dhinto lam tajib laha nafaqatu biil male wax biila ah oo gabadhi laga dhintay ay leedahay ma jiro maxaa yeele taala leeyahay walahuna alrubcu mima taraktum in lam yakun lakum walad fain kaana lakum waladu falahuna athumunu mima taraktum ninkii kol hadduu dhintay xoolihiisi maxay noqdeen dhaxal noqdeen dhaxalkiina maxaa laga siiyey rubc iyo thumun baa la wa ka lagama de markaa nafaqa ma yeelanayso haddaynu nafaqayno maxaynu samaynay rubucii waxbaynu ugu darnay balaas baynu raacin oo waxaynu nihi alrubucu balaas annafaqatu markaa wain allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu waana bilijmac in aanay nafaqo aanay lahayn lam tajib laha nafaqatu fi lcidda nafaqa ma yeelanayso wa fi suknaa qowlaan degenaansha miyay leedahay laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay hoyna male liqowlihi tacaala walahuna arubcu mima taraktum in lam yakun lakum walad fain kaana lakum waladu falahuna humunu mima taraktum rubc iyo humunun wax kale loogu dari maayo degenaanshaha hoygii ay sii deganaanaysaana dee waxay noqonaysaa markaa dhaxalkii qeyb kaloo ay ku darsatay laakiin qowlka rajaxani waxa weeyaan way leedahay hoyga sugnaha way leedahay lxadiidi furaycata binti malik khti abi saciid اkhudri radia allahu tacaala canhuma markii ninkeedu uu ka dhintay waa tii nabiga calayhi salaatu wasalaam weydiisatay gurigu wuu igu fog yahay xaggii reerka yaga ma u guuraa ee intuu u ogolaaday haddana uu ku yidhi dhegeyso omkuii fii beytiki gurigaaga fadhi marka waxaa wa iyadii uun maaragtay aq iyadu si gaar uleedahay meeshan xaq ilaahay ayaa ku tacaluqayo waa tan xataa inay baxbaxdo dan la iyo waxyaala noocaas aan markaa loo ogolayn meel kale hoyatay iyo aan loo ogolayn markaa suknihii way yeelanaysaa aayadda maarata walahuna rubuc iyo walahuna umununa falahuna umun waaa leey waa sida waxay dhaxal ahaan u helaysaa waa sax waa sidaa tanna nusuustan kale ayaa ku daraysa oo inay suknihii waajib saaran uu yahay iyo in markaa deganaansho intii ay cidabaxaysa ay halkaa deganaato iyadana waxaa tilmaamay sunada nabiga aleyhi الsalaatu wasalaam markaa waa la jamcinaya dee nusuusta waay wuxuu ihi wain ikhtalafa zawjaani labadii isqabay hadday ku murmaan fii qabdi nafaqati nafaqadii waad qaadatay iyo maan qaadan biilkaagii waan ku siiyey imaad siin falqowlu qowluha iyadaa warkeeda la qaadanaya haddaanu markhaatiyo keenin inuu siiyey sheegaya iyadaa markaa la dhaarinaya wain ana ala cadam lqabdi weyde wain ikhtalafaa fii tasliimihaa nafsahaa hadday isku khilaafaan waan anigu maaratay eh, naftaydii waan kuu makeniyey iyo imaad makenin naftaada maaratay waxa weeyaan waad idiidan tahay falqowlu qowluhu isagaa warkiisa la aqbali liana alasla cadam tamkiin laakiin waa inaanu ictiraafin in tamkiin markii hore dhacay isagoo dacaruuraay u dhashay ma odhan karo tamkiinba kama hayo ma odhan karo laakiin haddii markaa uu tamkiinka bilowgiisii uu diiday uu leeyahay mabay nafteediiba iimay makanin markaas isagaa markaa la dhaarinaya laakiin haddii aslu tamkiin uu qiro kadibna uu sheegay inay dib maaragtay ka maanacday markaas ayaa caddayn isaga la weydiini wain taraka alinfaaqa calayha muddatan haddii uu iska daayo muddo inuu nafaqeeyo oo muddoba aanu biil bixin jirin saara daynan fii dimatihi biilkii uu markaa aanu bixini waa dayn lagu leeyahay ilan waxaan caqdi baa waajibiyey caqdi baa waajibiyeyoo wax markaa meermeerin ku dhacaya maaha iyo la meeraysi maalin walba markaa muddo badan haddii aan ama xataa ha shaqaysanayso oo lacagba ha haysato oo ismama idaan weydiinin iska cuntaa waxba la isma weydiin hadhow markaad markaa waxa weeyaan isqabataan wixii oo dhan hadday kugu soo dalacdo kol hadii aanay odhanin waan saamaxay ma dhacayso marka lagugu soo dalaco waa lagaa doonay wain tasawajad bimucsirin marka horeba hadday mid saboola guursatay aw muusirin ama ay mid ladan guursatay oo fa uu sabool dib ka noqday binafaqati nafaqadiiba uu awoodi waayey falaha alkhiyaaru gabadhaasi ikhtiyaar waxay u leedahay in shaaat aqaamat cala nikaax hadday doonto guurkii kusii maarata kusii la sii joogiyo way kusii jiriyo way sabri watajcalu nafaqata daynan calayhi nafaqadeed iyo biilkeeduna dayn unbay ka dhigayo way xisaabsan uun ama ka saabixi wain shaaat hadday doontana fasakat nikaaxa fasakhaad bay qaadani gabadhii hadday biil weydo abaha kugu ogaata marka hore inaad sabool tahay ama yaani ku ogaanin waa isku mid saasuu ku le zawjad mucsirin aw muusinin faacsana waayo waxaan wax maalinba si cusub maalinba qayb cusub baa waajibaysa marka maarata raalli ahaanshihii hore waxba saamayn kuma laha marka waxay xaq u leedahay hadduu biilkii bixin kari waayo inay fasakhaad qaadato maxaa yeelay dee xaqeedii ama wii nolosheeduba ay ku taagnayd baa meeshii ka maqan markaa jubbigii iyo iyo aynu soo marnay cinniinkii iyo majbuubkii tanaaba ka xaalad adagba saas daraadeed waxay aq u yeelanaysaa inay iska fasakdo ahar ibnmusayib saciid ibnmusayib taabicigii weynaa laga wariyay isagona jiro oo la weydiiyey caman acsara binafaqati imra'atii markaasuu yihi yufaraqu baynahuma markaasaa lagu yihi ma sunna haa waa shaaficina wuxuu yihi raximah allahu waxay u badan tahay sunada uu sheegayo inuu sunadii nebiga weeyaan leeyahay yani xadii marfuuc uu noqonayo markaa kaana de waa haddii markaa ah, rafcigaa lagu xambaaro wuxuu noqonayaa mursal laakiin mursal taabici weyn buu noqonaya laakiin waxaa la isku haystaaba marfuucnimadiisa oo shaafici mar kale ayuu haddana wuxuu yidhi waxaan arkay iyaga oo sunno ku sheegaya waxaan aanay nebigii calayhi salaatu wasalaam u tiirinaynin markaa marfuucun xukman ma noqonayo waxa uu noqonayaa wuxuu noqonayaa mawquuf ahar markaa saxaabadii inuu saxaabadii ka soo rarayo ila waa taabici weyna taabiciin kale waxba ka soo rari maayo markaa sunnada uu sheegaya sunnadii saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuunbay noqonaysaa markaa fasakhaad bay yeelanaysaa waa markii ay biil weydo haddaanay biil waayin ay ninkii weydo kii la waayey mafquudka ah ee la waayeyba jaan iyo cidhi meelu dhigo ee warkiisu go-ay xaaskiisu fasakhaad miyay qaadanaysaa biilkii la waayo oo ninkii markaa dee waxa weyaan mucsir uu noqo isagoo mucsiraaba la waayo meel kaleo markaa xoola uu leeyaho laga nafaqeeyaana ma jiraan markaa iyadaa fasakhaad way qaadan xataa hadii aan mucsirnimo lagu ogeyn saboolnimo laakiin aan xoolo loo haynin sidiina lagu waayey de ma odhanayno dayn una ku socoto dayntan yaa ka bixin doona yaaba dayminayaba cidiba dayin mayso gabadha la geranay meel wax ka bixin doonto cidiba dayn siin mayso markaa sheekh zakariya alansaari iyo rag fara oo culamadii markaa madhabka ka mida musanifkeenu uu kamid yahay kitaabkiisa muhadabka iyo kitaabka wadaad kale isagana saaxibulkaafi la yihaahdo ardaygii baqawi ahaa iyo rag fara badan oo kale sida ay doorana waa inay fasakhaad qaadan karayso laakiin aad baa laysu haystaa manhaajku waa diiday fasakhaada manhajkii zakariya alansaarina u ogolaaday oo isagu wuxuu yihi fasakhaad halkaa way qaadan kartaa mar haddaana biil meeshii ku hay wain ikhtaarat hadday haddaba doorato gabadhan bilaabiilkii almuqaama inay ninkeeda iskala joogto uma cana laha haddana ay usoo muuqato an tafsakha inay ka noqoto iska fasakdo jaaza way banaan tahay oo lama odhanayo haddaad marba raalli ku noqotay adkayso la mid maaha ceebihii ilan ceebtu wax maaragtay waxa weeyaan isdaba jooga mu ahaynoo kolma soo cusboonaanay laakiin waa nafaqadu maalin walba nafaqadeedaa waajibaysa marka hadday intii hore saamaxday dee tan cusubi saamaxaad cusub bay u baahan tahay waxay xaq u leedahay inay dib iskaga fasakho wain ikhtaarat ilfaska fasakhaadii hadday doorato fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku taban markayn markaa fasakhaad nidhi maaha in iyadu iska fasakhayso maxkamadday geynaysaa arrinteediibay bandhigaysaa qaadigiibaa eegaya waa la qiimeynayaa xaaladeedaa la eegaya markaasa markaa fasakhaadii ay imanaysaa waa hadday maxkamad helayso haddaanay maxkamad helaynin muxakamkiiha u tagto ki markaa qof markaa de marka markaa sheekh ama caalimo de wii garanaya oo ay markaa arrinkeedii u bandhigto deetana markaa xaaladeeda qiimeeya oo ay markaa muxakam eh, markaa taxkiimiso waaya ninkiina markaa de u yeedha iyadiyo ninkii markaa isla eega kadibna eh, fasakhaadii markaa xaq u siiya hadday waxaasoo dhan iska weydo ay weydo eh, way iska fasikhi kartaa baa layihi culamada qaarkood waxay ihahdeen hadday xaakimna weydo muxakamna ay weydo inay iska fasakdo way u banaantay wain ikhtaarat ilfaska fasakhaadii markay doorato fa fiihi ama hadday doorato fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay tafsakhu fi lxaal isla hadda ayay fasakhaada qaadanaysa markaa loo xukumay wahaani qowlka labaad wuxuu leeyahay tafsakhu bacda alaaثati ayaam mayane saddex maalmood ayaa jaanis la siinayaa ninka deetana markaa waxa weyaan ay caddaatay inuu mucsir yahay on bixin karin maxkamaddii ay geysay saddex maalmood loo qabanaya ama ha qabsado isagu ha hahda ii qabta ama yaanu odhanin saddexdaa maalmood iyuu xaqu leeyahay marka ay maxkamadda geysay laga bilaabo saddexdaa maalmood hadduu waxba keeni waayo way iska fasakhaysaa wahuwa lasax buu kana markaa sixo badanoo dee saddexdaa maalmood muddo badanna ma aha waana wakti ay ku caddaan karta inuu ninkani wax awoodayo oo uu shaqaysan kara iyo iyo in kale wain acsara binafaqati lmuusiri haddii nafaqada uu bixin kari waaye ay tahay nafaqadii heerkii sare aw ilmutawasidi ama heerkii dhexe laakiin heerkii hoose ee saboolka uu bixin karayo lam tafsakh fasakhaad ma qaadan karto maalin walba hadduu mudkii u helayo ila mucsiriin baynu soo soo sheegnay ninkan haddaan wa kale helin mucsir buu noqonaya dee nafaqatmucsiriin baa laga raba musirka nafaqadiisi baa laga raba nafaqadii mucsirka hadduu bixin karayo wax fasakaad la yihahdo meeshaa imanaysaa ma jirto walam yasir noqon maayo maa zaada wixii nafaqatmucsirka ka siyaada ihi daynan fii dimadiisa dayn ku noqon maayo mabaxye mar hadduu mucsir yahay nafaqatmucsir baa lagu leeyay marka wax kale oo dayn ku noqonayaa ma jiro lakiin markuu muusir yahay ee uladan yahay ayaa waxa dayn ku noqonaysa naaqatmusiriin haduu biin waayo wain acsara binafaqati اkhaadimi shaqaalaha biilkii nafaqadiisa hadduu bixin kari waayo lam tafsak fasakaad u qaadan mayso shaqaalaha waxba siin kari waayo intay tiraahdo ama shaqaalu ii qaban kari waaye fasakaad uma qaadanayso wuxuu yihi lam tafsak fasakaad qaadan mayso wayasiiru dalika waxaanu noqonayaa daynan fii dimati dayn lagu leeyahay hadday iyaduna masle ka sii bixiso dee maarata ama qof kalabada il anaa kaa sii bixinaya oo laga sii bixiyo dee waa dayn lagu leeyahayo la doonayo inuu iska bixiyo ama shaqaaluba uu yidhaahdo waan shaqaynayaa hadhow markaad awoodo iyaad isiin dee waa dayn lagu leeyahy wain acsara bilkiswati hadduu dharkii bixin kari waayo abata laha lfasu fasakhaad bay qaadan kartaa guriga iskaga dhex jira hadduu yidhaahdo inta ilaahay markaa faraj keenayo ka socon mayso wain acsara biludmi idaankii hadduu bixin kari waayo lam tafsa fasakaad qaadan mayso waayo idaanku dee waa asalkii maahay waa dhammaystir marka hadduu asalkii bixin karayo idaankii inuu bixin kari waaye intaa fasakaad looga qaadi maayo wain acsara bisukna hadduu hoygii bixin kari waayo o guriba uu dejin kari waayo yani mid uu isagu leeyahayna ma hayo mid la caareeyey ma hayo mid ma kiraysan karayo ixtamala waxaa suuragala buu sheeku yidhi an tabsakha inay fasakhaad qaadato waana sida saxdaade taa maxaa kaloo samayn ma wadooyinka ayay seexan waxtamala buu yihi waxaa kaloo suuragala allaa tabsakha in la yidhaha fasakhaad male hadda maxay yeeli wuxun baa la heli bay masaajidada seexato laakiin warkaasi war shaqaynaya ma sida saxda hadduu ninkii geysan kari waayey waxay xaqu leedahay weliba suknaan maxaynu soo sheegnay waa suknaa miliha iyadoo kalaa la rabaa halkii degi jirta hadaad gabadh reer magaalada isu horta buul geyso ama maarata meelahaan maaratay eh, iyada eh, hoy u ahayn kaa yeeli mayso meeshii iyada ku munaasibka ahayd ee iyo duruufteeda marka la eego iyadoo kale ay degi karaysay baa lagaa doonay haddaad bixin karaynin fasakhaad bay qaadanaysa wain kaana zawju cabdan ninkeedu hadduu addoon yahay wajabat innafaqatu fii kasbihi nafaqadii wuxuu ka bixin de wuxuu oogsaday in kaana muktasiban haduu oogsanay aw fii ma fii yadihi ama waxa uu gacanta ku hayo in kaana maaduunan lahu fi tijaara haddii sayidkiisu uu xoole udhiibu ku shaqee waxa uu ku shaqaynayo ayuu iyadana ka biilinaya fain lam yakun muktasiban haddaanu nin xoogsado ahayn walaa maaduunan lahu mid ganacsi loo fasaxay oo ganacsado ana aanu ahayn fa fiihi aan ku wax ka bixin waxba ma hayee fa fiihi qowlaan laba qowl ayaa halkaa ku jira aadumaa mid wuule fii dimati sayid sayidkaa laga rabaa oo ay saaranta ila isagaa guurso yidhi isagaa guurka ufasaxay il haddaanu guurso odhan guurba uma ansaxaye kol hadduu guurka ufasaxay biilkiina isagu ha qaba ayuu qowlkaasi leeyahay waani qowlka labaad horena markii meherka aynu ka hadlayna arrintu waynu soo martae waana jadiidka ee muctamadka ahaaye fii dimati cabdi sayidka waba laguma le guurka hadduu fasaxay ma odhanana biilka bixinaya marka addoonkan unbaa lagu leeyahay dimadiisa yutbacu bihi waxaa loo raagsanayaa idaa cataqa markuu xoloobo iyaa lagu raagsan lagu dabageli haddii uu kasbi iyo maarata yeeshana waa laga qaaday walahaa waxaa u banaan gabadha an tabsakha inay iska fasakda guurkiisa koadna waba bixin karaynin in shaaat haddii ay doonto inay fasakhaad qaadataana way u banaan tahay baabu nafaqati alaqaarib waraqiiqi walbahaa'im halkaa ku joogo wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed waxyaabaha diinta lagaga baxo kutubta fiqiga halkee lagaga hadla baaburidaa ridadaa lagaga sheekayn yajib laha maa taxtaaju ilayh min aduun maa xujatuha de waxay leeyihiin nafaqadii bay ka mid tahay nafaqadii oo ayay markaa ka mid tahay liyunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira caleyhi risquhu waxaa la yihi xaajaadkii muhimka asaasiga ayay ka tahay sida cunadii iyo abidnama odhan qur-aanku wixii ay cunaysa w abaysa bixiy nama odhan laakiin waxaa la yihi nafaqeeya markaa nafaqadii ayay iyaduna kamid tahay sidee uu cilo iyo xujo u noqday wixii ka ratimay qowlkan waliman tajibu fiihi qowl axaduha axaduhaa laha wa xujatuhaa ikhtilaafu bayna almucsiri wاlmuusir maya waxay noo iman doontaa haddaynu rahno iyadu u waajibtay ayay ka ratibmaysaa ma aha in markaa qadarkii uu kala duwanaanayo soo arki maysi oo mar walba inay nafaqadeedani noqonayso hadduu musir yahayna nafaqadii musiriinta hadduu mya nafaqadii musiriinta waa lasla ogolya taayada waa laisla ogolyahay ama ha la yihahdo xamligay uwaajibtay ama ha la yidhahdo iyaday uwaajibtay taasi markaa mid iyado labada jeerba la ogol yahay weeyaan oo ah markaa labada qowl midna ma diidana taasi saas daraaded marka waa l waa calaamad tusinaysa inay uwaajibtay iyada inay waajibtayna xamliga uwaajib laba dalqadood ayuu ku furay kadibna waa loo meheriyey maxaa uu ka ku qabaya dee dalqadunbaa u dhiman hadduu laba dalqadoodoo hore ku furay guur cusub baa kusoo guursaday maalin dhexdaas ma qaran inay halkan ahay iyo inay meel kale ahay malaha mid yurubtaa joogaa laba dalqadood furay gabadhii markaa way cidda baxday mid wadaadu u tegey markaasuu ku yidhi maxaa way cidabaxda sideed bilood ka hor ahayd maxaan yeelaa ma laba dalqood ku furtay hadee guur cusub baa kuu banaane inaad guur dib u mehersatay noqonaysaa haye markaa dib u mehersato saddex dalqadoodoo cusub bay kuu noqonaysaa lugooye ninkii gabadhii wuu guursaday isagoo isla saddex dalqadood iyaa imika dib kuugu curtay muddo markay joogeen bay waxoogaa isku markaasoo dan xabad ku dhajiyey wuxuu isl labaa kuu ayaama sbe laba sbeera ku yaala markay halkaa marayso haddaba shekiyey markaa masaajidka in lagu dhex weydiiya baan umalaynaya markulaas halkan igu yimaad igu yihahden saas arrintaasaa dhacday or way kaa dhamatay iskaga tagma waxba kuguma harin kaasaa kulugooye inaad markaa kani kulugooye cudurdaar kuu noqon maysa hadduu gabadhii ku noqdo waa laga yaabaa in halkaa jahli iyo waxoo la yidhahdo ushubaha dhacay oo wuu ku khaldamay oo aan zina lagu xambaarin laakiin gabadh la sii joogi karaa oo wax ugu jira alkaa ma il haday saas tahay kolkaad laba dalqood marayso unbaad ciddabax odhan lahayd kolka ciddabax ubaad dib u guursan lahayd saddex cusub bay kuu noqon lahayd nin kaleba looma baahdeen haddana kolkaad laba marayso aad ka baqata tii saddexaad inay dhacdo iyuunbaad odhan lahayd taa labaad ku ciddabax horta kolka ciddabaxo adana dib u soo guursa dabeetana ninba dalqaduhu ma dhammaadeen markaa sax maaha waxaas war jirana maaha madhabna lagama soo helayo laakiin wadaadkaasi way ka hoostay ninkaasina de waxa weeyaan jarbaa looga tallaabsaday gabadhaasi waa uga dhamaatay maca salaama wey